calaa aqdaar illaah ilaahay waxyaalaha uu soo qadaray lagu sabro waxyaalaha ilaahay kugu qadaray haddii tahay xanuun hadday tahay faqri hadday tahay qofaad jeceshahay oo dhinta hadday jeceshahay qofaad jeceshood weydo hadday tahay murugo iyo masaa'ib kale waxyaalahaas in lagu sabraa waxay ka mid tahay iimaanka ilaahay la rumeeyo waana rugni min arkaan اliimaan oo waa iimaankii qadarka la rumaynayey rumayntii qadarka la rumaynayey ayay ka mid tahay iyo wa qowluhu ilaahay qowlkiisa tacaala ila waa sarreeyaahe ilaah uu yidhi subxaana waman yu'min qofka rumeeya billaahi allah oo qadarka ilaahay rumeeya yahdi ilaa waa hanuuniyaa qalbahu qalbigiisa wallaahu allah caliimun waa mid u ogaal badan bikulli shayin shay kastaba waman yumin billaahi yahdi qalba waxaa ka horreeyey maa asaaba min musiibatin ilaa biidni illaah maa asaaba ma asiibin min musiiba musiibo ma dhicin oo qof kuma dhicin noocay rabtaa ahaato ilaa biidni illaah ilaahay iraadadiisii mashii'adiisay kula dhacday musiibo kasta oo qof ku dhacday waxay kula dhacday ilaahay iraadadiisa unbay kula dhacday musiibo kastoo qof ku dhacday markaasuu ilaah wuxuu yidhi subxaana waman yu'min qofka rumeeya billaah ee biiraadatihi wa qadarihi ilaahay marka iraadadiisaas iyo qadarkiisaas qofka rumeeya oo wax kasta oo dhacay inuu allah soo qadaray rumeeya yahdi ilaah waa hanuuniyaa qalbahu qalbigiisa ilaahay qalbigiisuu hanuuniyaa hanuunaa u siyaada yaqiinaa u siyaada ilaahay inuu ku kalsoonaada u siyaada yaqiintiisa sidqiga qalbiga u siyaada daacada wanaageeda waxaa kamid mid a ah daaco kalaa ka dabamarta ah. daacada wanaaggeeda iyo abaalmarinteeda ilaahay adduunkaba qofka u dedejiya waxaa kamid ah daaca markaad samaydo daaco kala kaaga dabamare ina ah. min jazaa'i alxasana alxasanata bacdaha xasanada abaalkeeda waxaa kamid ah xasano ka dambayda haddaad qadarka ilaahay rumaydo wax alla waxa dhaca aad ogaato wax alla soo qadar inay yihiin kuna kalsoonaato ilaahi weynaa subxaana wa tacaala rumayntaas ayuu abaalmarin deg dega kugu siinaa oo ah qalbigaaga inuu sii hanuuniyo qalbigaaga hanuunkii ku jira inuu sii siyaado taas alla kuusii dedejina yahdi qalba wallaahu ilaah bikulli shayin shay kastaba caliimun waa mid u ogaal badan qaala calqama calqama ibnu qays ibnu cabdilaahi annakhaci waa min kibaari taabiciin a'immadii taabiciyaalka ku ugu waaweynaayuu ka mid yahi abubakar iyo cumar iyo cuhmaan iyo cali iyo kayrkoodba wuu ka maqlay axaadiidta abubakar sidiiq cumar bnu khadaab cثmaan بن cafaan cali bn abi aalib sacd bn abi waqaas cabdilaahi bni mascuud caaisha iyo qayrkood ayuu wax ka maqlay oo axaadiista ka maqlay waa taabici marka kabiir ah calqama ibnu qays ibn cabdillaahi annakaci wuxuu yidhi huwa huwana wuxuu fasiraa man yumin man taasu fasiraa huwa ka la sheegayaa alrajulu waa qof qofkaasoo tusiibu ay asiibayto almusiibatu dhibaato huwa manka la sheegayaa oo ilaahay inta rumeeyey qalbigiisa ilaa hanuunina huwa mankaasu arajulu waa qof qofkaasoo tusiibu ay asiibaydo almusiibatu dhibaato waa qof dhibaata ku dhacayso fa yaclamu wuxuu ogaanaa annahaa dhibaatadu min cindi illaahi allaabtiisa inay ka ahaatay oo ilaahay soo qadaray fa yardaa markaasuu raalli ahaana wa yusallimu waana hogaansamaa kaas weeye qofka ilaahay uu leeyahay ilaahay qalbigiisu hanuunina waa qof dhibaata asiibtay oo ogaaday dhibaatadan allaha soo qadaray xagga rabbiyay ka timi sidaasuu caqiideeyo ku qancay markaasuu raalli noqo waa u hogaansamay qofkaas wey qofka ilaahay hanuunka u ballan qaaday dhibaatadu qofka markay ku dhacdo saddex martaba wey martabada koobaad waa sabr waa waajib taas waa waajib qofku inuu sabro san argag bixin qaylin hoogay dhihin waa waajib ta labaadna waxay tahay aridaa cala almusiiba inuuba raalliba ku noqdo musiibadaba qanco ah, maxaa yeelay musiibadu waa nicam xagga dhinaca kale dhinaca kale waa nicam sheekh alislaam ibnu taymiya wuxuu shaarixa ka soo raray inuu yidhi raximahu llah masaaibku waa nicam masaaibka qofka ku dhaca almasaa'ibu nicma masaa'ibtu waa nimca xoolaha aad kaa baaba'aya qofaad jeceshoo dhimana midaad jeceshoo dhaawacma midaad jeceshood weyne midaad jeceshoo ubadkaadiyo kaa baadiyooba masaa'ibka kugu dhacaya musiibada dhicidda ay adiga kugu dhacayda waxaad samaynaa waa allah ficilkan allah samaynaya waxaan allah samayn ma dhacaan ficilka ilaahayna dhammaantiis waa khayr ficilka ilaahayna dhammaantiis waa khayr oo halkayna maxay iga tahay musiibadaanu waxay ka tahay liannahaa mukafiraatun lidunuub koow horta dembi dhaafaad ku helayda wax allo wixii dhibaato kugu dhaca murugo ku qabta dembi dhaafaad ku helay tan labaadna wa tadcuu ilaa sabr sabaray u yeedhe markaasaa qofka la ajar siina ajaru ka hela tan saddexaadna wataqtadi linaabata ila allah wa dulla lah waxay keenaydaa qofku inuu ilaahay u toora keno isku dulleeyo qofka marka dhibaatadu ku dhacdo sida haalibkaa dee qof qayr daran maahane ilaahay buu u khuduucaa ilaahay isku dulleeyaa inta kale wax kama rajeey waa kuusta waa ogaada inaysan waxba qaban karin arrintaasuna waa cibaado weyn oo ilaahay jeceli cibaado weyn oo alla jecel yahay wey inuu qofku toobad keeno qofku ilaahay u khuduuco is adigu aad shaqaysatay a cuquubadan ka dhalatay ah, cuquubadan kugu dhacday dunuub aad shaqaysatay ka dhalatay oo ilaahay u calaacala toobadaasaa ka dhala musiibada ilaahayna waa jeceli sidaas darteeda guud ahaan masaa'ibka dhinacay dadka khayr uga yihin oo dhinacaas ah in dembi uu ka helaa inuu hadduu ajar ku helaa inuu ilaahay u soo laabanaa inuu makhluuqa qalbigiisa ka goynayo sila wax kuma tari karaan waxaasoo dhan oo wax ilaahay jeceli waxaana ku imaanaysaa musiibada kugu dhacda musiibada kugu dhacda saas darteeda nabigeenna suuban sal اllahu calayh wasalam idaa ra'aa maa yasuruhu qaala alxamdu lilah alladii binicmatihi tatimu الsaalixaat wax uu ku farxa hadduu arko wuxuu dhihi jiray ilaahay baa mahad iskale ilaahay baa mahad iska allahaas oo asaga nimcadiisa sababteed ay ku dhammaystiranto waxyaalaha wanaagsan waidaa ra'aa maa yasuu hadduu arko wax xumaato geliyo murugo geliyana qaala alxamdu lilah calaa kulli xaal mar kasta allah ma hadluu saas darteeda fiiri musiibadu markay dhacdo waa saddex martabo midda koobaad waa waajib oo waa maxay inaad sabartooda carga bixin talabaad oo ah inaad raalli noqoto culamadu waa isku khilaafeen ma waajiba mase waajib ma ahane waa sun inaad raalli noqoto shaarixana waa soo naqlina culamo badan muxaqiqiina sida ibnulqayim iyo shaykhulislaam ibn tami waxa yidhi waa sun ibnu caqiil iyo culamo kalena waxay yidhahdeen maya waajibo inaad raalli noqotaaba darajadaas mid saddexaada ka sii oo waa maxay inaad ilaahay uga shukridaba musiibada oo tidhaahdo ilaahay baa qayr ila doonay alxamdu lilaah dhibkan waxaa laygu riday qayr kalaan ka hela waa darajada ugu sarreeya oo markaas xataa ilahay inaad shukrido alxamdu lilaahi calaa kulli xaal uu dhihi jira nabigu sala allahu alay slam xaalad kasta alla mahad waa leey ma jirto xaaladuusan mahad mudmayn marka taasaa waxaa la yidhaahdaa qof ilaahay rumeeyo ilaahay qalbigiisa waa qofkaas wa fii صaxiix muslimka waxaa ku sugan xadiiu marwiyu can abi hurayra xadii abi hurayre laga wariyey الله allahu canhu ana rasuulalahi rasuulka ilaahi sala الله calayh wasalam qaala rasuulku wuxuu yidhi inaani laba arrimood labadaasoo fi naasi dadka ku sugan humaa labadoodu kufru waa kufri bihim dadka xaalu kufrigaas ku sugan yahi laba sifo oo dadka ku sugan waa kufri dadka ku jira kufriga waxaa loola jeedaa kufrigii ka yaraa midka weyn oo ah kufrun duuna kufri waxaa loola jeedaa waa min acmaali اlkufaar waa min akhlaaqi اlkufaar saasaa loola jeeda ee loolama jeeda waa qof gaalo islaam ka baxay laba arrimood oo dadka muslimiintaha xataa ku sugan yihin labadaas arrimood waa min acmaali اlkufaar waa dhaqamada gaalada dhaqan ka mid maxay kale yihiin adacnu durid fi nasabi nasabka la duro iyo waniyaaxatu baroor cala lmeyiti meydka loo baroor labadaas arrimood wey adacnu fi nasab in nasabka la duro la yidhaahdo qofkan ciduu sheeganayo qabiiluu sheegana aabbuu sheegana la yidhaha ma dhalin waa la ogyaho ma dhalina waa sheegato waa shayga ugu atarsan dad dhan waxaa dhacda xataa qabiil dhan in la yidhaha waa sheegato waa meeqa kumanaan dad dhammaantood lagu wacyi lama xukmiyo ka war baleeda dara u meeshay iyo jahliga iyo dembigu meeshuu gaaraya fiiri waa munkar weyn ah, in yidhaahdo qofkaanu qofku sheegana ma dhalin ama la yidhaahdo waa dhalay laakiin waa gubi ah, waa dad oo nasab la yidhaahdo taas way acmaasha gaalada waa dhaqan gaalaadka talabaadoo dhaqangaalaadkaa waniyaaxatu in loo baroorto cala almeyid meydka in loo baroorto qofka marka qof ka dhinto inuu baroorto hoogay baay waa musiiba igu dhacday meydkii sidaas ahaa qofkii sidaas ahaa qofkii sidaas ah ammaan kula istaago markaasa bacdigiis walol ii taalla inaan anugu hormaray aheed waa dhaqangaalaad dhaqangaalaad wey jariir ibnu cabdillaahi albajari sida musnadka imaam axmed ku taala ibnu maajana sunankiisa ku sugan baradiiqdaas nabigu sheegay waxaan u niqiinuyn inay ka mid tahay macnaha waa ka mid waa qayb ka mid qayladuna waa ka mid tanuna waa ka mid haddii dadka qofku ka dhintay ay cunto sameeyaan dadna u soo yeelaanoo xaflad la sameeyo niyaaxadaas gaaladay ka mid tahay u niqiinu leey taasaan u niqiinu leey sanad saxiixa uga sugan xadii cabdlahi bn mascuud laga wariyey marfuucan caal yahay nabiga mid loo kor yeelay xadiidka walahumaa bukhaari iyo muslim waxaa u sugnaaday xadiiu xadii xadiidkoo marwiyi laga wariyey can ibni mascuudin marfuucan caal yahay nabiga mid loo kor yeelay xadiidka nabigaa yidhi sal اllahu calayh wasalam laysa minaa naga mid ma ahan man daraba alkhuduuda dhaforada qofka garaaca qofka marka musiibadu ku dhacdo dhabanada iska garaac qofkaas naga mid ma aha calaamadaha lagu yaqaan dembiga kabaairta waxaa kamid mid ah nabigu inuu iska beri yeelo qof nabigu iska beri yeelay kaba oo ihi naga mid ma aha ah, qofkaas musiibaa ku dhacday dembi weynu ku dhacday qofka marka dhibaatadu ku dhacdo dhaforada iska garaaca oo ila hoogayo bacay musiiba igu dhacday isgaraaca naga mid ma ahan u leeyahy nabi maxamed sal la dariiqii nebi maxamed kuma socdo qofkaas hadigii iyo dariiqadii nebi maxamed kuma socdo sala allahu ee wuxuu ku socdaa hadii gaala ku soco jirtay oo qaldan oo dalaal ah, oo ciqaab iyo cadaab lagu mudana wa shaqa aljuyuuba qofka jeebyaalka jeexa naga mid ma aha jeeb arabiga waxaa lagu yidhahdaa halkaas uu dirica gabdhaha ka soo baxo ama saakada ama qamiiska meesha madaxu ka soo baxo meeshaasaa la yidhahdaa jayb ee midkaan lacagta lagu rito asal jeeb lama yidhaahdo waa dambaa jeeb looga baxay jeeb halkaasaa la yidhahda marka gaalada waxay samayn jireen marka musiibo ku dhacdo halkaas inta qabtaan oo madaxu ka soo baxo suru ka soo baxo ay jararac siinayaan qamiiskii iyo biricii iyo saakadii oo le waa hoogmi dhaqankaas marka qofka sameeya naga mid maahan u leey nabigu sala allahu calay wasalam wadacaa bidacwa aljaahiliya jaahiliyada yeerashadiisii qofka u yeedhaana naga mid ma aha wadacaa bidacwa aljaahiliya jaahiliyada yeerashadii ay u yeera jirtay qofka u yeeraa naga mid maaha uu nabi maxamed sal allahu alay naga mid maaha maxaa loola jeedaa bidacwa jaahiliya bal sharxa fiiri wuxuu leeyahay shaarixa wadacaa bidacwa aljaahiliya shakuislaam tami wuxuu huwa nadbu lmayit maydkoo la ammaano qofkii sidaasa qofkii kaasaha qofkii keeraha qofkii kada aha maydkii la ammaano qayliyo ama idaacad loo fadhiisto ama microfon loo qaato ama meel dheer loo fuulo ee la qayliyo ammaantiisa lala qayliyo wa qaala kayru culmo kalena waxay yidhaahdeen huwa ducaau bilweyli whubuur dacwa jaahiliya waxaa la yidhaha qofku inuu yidha hoogayo ba'ay taasaa la yidhahda waa hoogay waa ba'ay musiiba igu dhacdayey taasaa waxaa la yhahda dacwa aljaahiliya wa qaala ibnu اlqayim raximah اllah calaamat ibnu اlqayim wuxuu yidhi adducaau bidacwa aljaahiliya jaahiliyada yeerashadeeda in layskugu yeero waxaa ka mid ah ka ducaa ila alqabaa'ili waalcasabiya in qabiil dadka loogu yeero iyo qabyaalad war yaa reer hebeley warna soo bixiya war reer hebelaa naga sida waraan iska celinno taasaa la yidhahdaa dacwa aljaahiliya waa midaas dacwa aljaahiliya waa miduu nabigu yidhi dacwuhaa fa inaha oo saxaabada ka mid ah dhalinyaraa ah xoogaa muran midaa yidhi yaa lalansoor war yaa ansaara midna wuxuu yidhi yaa lalmuhaajiriin war yaa muhaajiriina nabigu sala allahu alay slam waa ku inkiray waa ku inkiray dacwahaa fa inaa muntina wey ma sida jaahiliyada iskugu yeerateen bidacwa aljaahiliya waana bayna adhurikum anoo dhexdayna jooga miya jaahiliya iskugu yeerateen hadda fiiri labada magacay iskugu yeeheen waa laba magac oo qur-aanku ku magacaabay ilaahay baa ku tilmaamay maaha magac wax la diidayo hijrada waa amal weyn ansaartana waa nusrada ay u gargaareen ilaah iyo rasuulkiisa diinka waa laba magacoo waaweyn oo rabbi ku magacab maha waxay la bixeen laakiin qaabka loo adeegsadaa la diidaya oo ii soo baxay yaa ii soo baxay in laysku adeegsado taasaa la diidaya laysku laayo saas darteeda dacwa jaahiliya waa in layskugu yeero qabaa'il iyo casabiyad fiiriya intaas kaliya maahane wamilhu tacasub ila almadaahib wadawaa'if walmashaayikh waxaa ka mid ah in loo tacasubo madaahibta ah, la yidhaha annaga madhab hebelaan haysana madhabka yaga madaahibtao dhan ka fiican madaahibta kalena lala dagaalamo kaasaa ka mid a oo madaahibta kale la yidhaha wax jira maaha kan kaliya dadka loogu yeero waxaa ka mid a wadawaa'if xisbiyada in dadka loogu yeero lala dagaalamo xisbiyada kale oo xisbigan dadka loogu yeero hal xisbi qof walbaa xisbigiisa inta muslimiintii xisbiyaal kala noqdaan midba xisbigiisa ugu yeero dadka waa kaasaa dacwa jaahiliya taasaa ka mid a walmashaayik aa ka mid ah dariiqooyin dadka loogu yeero waxa waya adugu aad shiiq samaydo aad tiraa shiiqaasay ku dhantay xaggana kama jiro xaqa xaggana kama jiro qofka khilaafana khayr ma leh halka shiiqun aad ku ka dhigto culummadii kalo ahlu sunnahoo lamidka ahaydna aad daaqadda ka saarto oo koox kalena shiikaas la safato kooxdaanu shiikan la safatay madaxa layskugu garaa waa dawa jaahiliya taasaa ka mid a ah, dawa jaahiliya taasaa ka mid a ah. wa tafdiilu bacdin calaa bacdin oo la kala fadilo marka madaahibtii dawaaiftii ayadoon daliil iyo xujo laga hadlayn masaladan masaladan daliilkaani uga raajacsantahay maaha ee waxa weeye mid walbaaba casabiyad iyo jacayl kooxdiisa jeceliyu kuwa kale daaqada uga saara waa kaasaa dhaqan gaalaadka yadcuu ilaa daalika wayuwaali calayhi wayucaadi kooxdaas iyo xisbigaas iyo madhabkaas ayuu dadka ugu yeedhi asagu dadka ku xariirin asagu dadka ku jeclaan asagu dadka kula collaytamin qofkii diida fa kullu haadaa min dacwa aljaahiliya waxaasoo dhan waa dhaqangala saadulmucaadka juska labaad afar boqol toddobaatan iyo ko halkaasu ku yaalla ibnulqayim hadalkaas hadal la mid ah uu sheekhulislaam ibnu taymiya majmuuc اfataawa juska labaatanaad boqol lixdan iyo afar ku leeyay hadalkaas hadal lamid ah. wuxuu leeyahay sidaa walaysa lixadin an yansiba lilummati shaksan qofna uma sugnaan umana banaana ummadda inuu shaksi u taago shaksi inuu u taago ummadda yadcuu ilaa ariiqati shaksigaas dariiqadiisa uu dadka ugu yeera shaksigaas dariiqadiisa uu dadka ugu yeera wayuwaalii wayucaadii calayha dariiqadaasuu dadka ku jeclaana ku xidhiirina oo qofkii dariiqadaas uu ku arko waa ku jeclaana waa uu ku gargaara waa ku walaashana qofkii shiiqaas ama qofkaas diidana waa la colaytano waana nibcaana waana nibcaana ayr nebi nabiga marka laga reebo sal lahu ala sl asaga dadka waa loo taagay ilaaha u taagay oo usoo diray dariiqiisaa dadka loogu yeeri kii raacaa lagu jeclaana kii khilaafana waa lagu nimcaan nabiga sal اlahu alيه waslm markaasuu yihi walaa yansibu lahum kalaaman yuwaali calayhi wayucaadii gayra kalaam illaahi warasuulihi wama jtamacat calayhi اlumma ma banaana in dadka loo taago hadal hadalkaasaa dadka lagu miisaama qofkii hadalkaas ogolaada waa ahluxaq waa la jeclaana qofkii hadalkaas diida waa baadilow waa la nexaana waa xaaraan ma banaana marka laga reebo hadalka alle iyo hadalka rasuulka iyo hadalkaay ku ijmaceen culammada muslimiinta saddexdaasaa dadka loo taagi loogu yeeri qofka raaca lagu jeclaa qofka khilaafana lagu nabcaana qofka khilaafana lagu nabcaana qof kale maya markaasuu wuxuu yidhi bal haadaa min ficli ahlibidac kan waa ficilka ahlubidac lagu yaqaan sheikh hebel haddaadan waafaqin ahlu dalaalaa haddaa rabto culmada ahlusunao kaleo dhan waaa hikheel amaad waafaqsan tahay maya ahludalaalaad waa calaamadda ahlulbidaca lagu yaqaan waa calaamadda lagu yaqaan yansibuuna lahum shaksan dadka shaksiyay u taagaan ow kalaaman ama kalaam kalaamku waa xubun ay samaysteen ay leeyihin sidaas qofka yidhaahdaa oo masalada saas u yidhaahdaa qofkaas ahlulxaqii waa xubna iyagu aan kitaabka alle iyo sunnadii nabiga ku dhisnaynay samaysteen markaasuu yufarikuuna bihi bayna alumma yuwaaluuna bihi calaa daalika الكلام oo tilka nisba wayucaaduun kalaamkaas ama nisbaysiga ay firqadaas u nisbo sheegtaan ayay dadka ku kala geeyaan asagaasay ku jeclaadaan qofka ku waafaqa qofka ku khilaafana ku nimcaada laakiin xaqii maxaa ah in dadka loogu yeedho allah hadalkiisa nebi moxamed hadalkiisa sal اlahu calayh wasalam ijmaaca muslimiintu ku ijmaaceen waa intaas lagu yidho laguna jeclaado laguna nimcado qofka khilaaf maya qof kale marka dacwa jaahiliya aaday u ballaaranta wa can anasin ana rasuul اllahi sal اlahu alayh wasalama qaala rasuulku wuxuu yidhi idaa araada allaahu allah markuu la doono bicabdi addoonkiisa alkhayra khayr ilaahay addoonkiisa markuu khayr la doono cajala lahu cuquubata cuquubaduu usoo dedejiyaa fi dunya adduunyada adduunyada cuquubada usoo dedejiya marka ilahay qofkan qayr la kulmo maalka laga baabi uba caruurtaa laga baabi dadku jecelyaa laga dili waxa weya xanuunaa lagu sallidi murugo ayaa lagu sallidi cabsiyaa lagu sallidi ilaahay adduunku ku imtixaana qofka markuu jeclaado adduunka aa imtixaan lagu sallida idaa araadallahu allah marka uu la doono bicabdi addoonkiisa alkhayra khayr cajala lahu waa u soo dedejiyaa alcuquubata cuquubada fi dunya adduunyada marka muxuu keeni wuxuu keeni dambi dhaaf dunuubtiiya baabi'in ilaa marka dambe uu gaaro inuu dhulka korkiisa ku socdo asagoon wax dembiya lahayn heerkaasu gaara marka dambe sida musiibooyinka iyo dhibaatooyinka ay ugu dhacayaan oo ugu dhacayaan marka dambe wuxuu gaaray inuu dhulka korkiisa ku socdo asagoon wax dembiya ah lahayn wax dembiya ah asagoon lahayn dhulka korkiisa inuu ku socdo heerkaasuu marka dambe gaari khuduucuu keeni iyo ilahay inuu isku dullay ousan qafla ku dhicin dhibaatada qofka marka dhibaatadu ku dhacdo sida haalibkaa ilaahay u laabto laakiin dad nasiib daranaa jira soomaalida oo markay dhibaatadu ku dhacdo ilaahay ka go saa darteed shekh islaam ibn tamiya hadalkiisa ma dhowin adkayn caaqilka waxaa uga jira wuxuu leeyahay musiibadu qofka ay dhibaatada u tahay waxa weeye waa qofka markay ku dhacdo ilaahay macaasidiisa ku dhacay inuu ilahay caasiya ku dhacay oo daacadii alle ka tegay waajibaadkii ka tega bal gaalnimo dadaa ku xir marka dhibaatada ku dhacdo dadaan sabri kelinaa jira qofkaas marka asaga musiibadu dhibaatay ajarna keeni maa bal dunuububa ay sabab ugu noqotayba dunuubayba sabab ugu noqotay ka qofkaas waa qof nasiib daran kaas waidaa araada allahu allah markuu la doono bicabdi addoonkiisa cashara balaayo dhibaato markuu ilaahay la doono waa cadaab cadaab wey musiibadu ilaa markuu la doono amsaka waa ka celiyaa canhu xaggiisa alcuquubata bisababi dembihi dembi uu galay sababteeda looga celina wax cuquubo arkin marka dembigaas uu galay aa waxa weeyaan lagu sii daynaa loo jaro dheerayna waa loo seeko dheerayna wax cuquubo arkin ma waa iskugu shuban murugo ma leh faqri ma leh cudur ma leh waa iska socdaa in allaha la yumli liaalim ilahay waa u kaadiya aalimka xataa idaa Ah. waa dooli ama jiir loo dhigay xoogaa yar oo cuntaa oo iska cuni iska dhuuqan caawada laakiin maxaa lala rabaa bira u taal ah, marka la qabto dib loo day ma rabo cunto marka siin ma aha qof asagoo dembi ku jira cuquubada ilaah ka celshay musiiba ku dhacday ah, waa qof musiiba ku dhacday marka xanuunka fakriga cabsida murugada danay kuu tahay haddaad qof fiicanta danay kuu tahay in ilaah kaa celshaysan waxba ku taabanba waaba khatar haba calaamad u noqon kara allaba inuusan qayr kula doon ayba u noqon kartaa sidaas darteeda dadka yaa ugu dhibaato badan ashaddu naasi balaa'an alambiyaau uma almhal faalmhal nabigu wuxuu yidhi sala allahu wasalam dadka waxaa ugu dhibaato badan nabiyaalka dhibaatada ugu adag ilaahay nabiyaalku taabsiiya kadibna kuwa ku xiga sidiiqiinta kadib kuwa ku xiga nabigu wuxuu yidhi sal اllahu calayh wasalam yubtala rajulu calaa xasabi diini qofka waxaa la imtixaanaa inta diintiisu la eg tahay alla ka cabsigiisa taqwadiisu intay la egtaa la imtixaanaa fain kaana fii diinihi salaama haddii diintiisa adadayg uu ku jiro diintiisa ku dhegan yahay ishtada balaahu imtixaankiis waa adkaada wain kaana fii diinihi riqa diintiisa jile hadduu ku jirana ubtuliya calaa qadri diini inta diinkiisu leegaha la imtixaana famaa yabraxu lbalaa'u bilcabdi addoonka kama sula dhibaatadu xataa yatrukaw ilaa uu ka dhigo yamshi cala alardi mid dhulka ku socona wamaa calayhi khadiia isagoon wax dembiya lahayn heerkaasuu gaarsiina marka dambe tirmidi ibni maaji ayaa wariyay tirmidigu saxiixia daarami waa wari shaarixana waynii soo arooreen waynii soo arooreen marka ilaah qofka markuu shar la doono waa ka celiyaa cuquubada waidaa araada allahu allah markuu la doono bicabdi addoonkiisa shara dhibaato amsaka wuxuu ka celiyaa canhu xaggiisa alcuquubata bidembihi bisababi dembihi aa looga celina dembigiisa sababteedaa looga celina xataa yuwaafiya bihi ilaa uu dembigii la yimaado asagoo dhammaystiran yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha dembigiisii oo dhammaystiran oon waxba ka dhicin asagoo dusha ku sitaa la keena xataa asagoo dhammaystiran si uula yimaado bihi dembiga yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha wa qaala nabigu nabigu wuxuu yihi sala allahu alay wasalam iyo midkan soo socda hal sanaday leeyihin tirmidiya labada wariyey waa isku sanad laakiin isku xadiid maaha waa hal sanaday wadaleey markaasuu isku qabtay shiiku maxaa sanadkooda isku midka wa qaala nabigu nabigu wuxuu yihi sala allahu ina cidama aljazaai abaalmarinta wanaagsan weynankeeda aljaza waxaa loola jeeda aljaza alxasr ah, sifada waa la xadfay mawsuufka jaza waa mawsuufkii sifadii oo ahayd alxasana la xadfay ina cidama aljazaai ina cidama aljazaai alxasan abaalmarinta wanaagsan weynankeedu maca cidami lbalaa'i dhibaatada weynankeedu la jira abaalmarinta wanaagsan weynankeeda in abaalmarin wanaagsan aad u weyn lagugu abaalmariyo waxay la jirtaa in dhibaato iyo imtixaan adag ad adduunka martay taasay la jirtaa taasay la jirtaa taasay la jirtaa saa darteeda adduunka qofka ugu dhib badan ee soo mara ahlujanno wey ah, adduunka qofka ugu dhib badan oo soo mara nabiga sal اlahu alay slam wuxu i waxay aakhire la keenin adduunkao dhan intii qof soo martay kii ugu dhibaato badna waa dhibaato adduun hadday jirto faqri xanuun cudur cabsi dhibaato hadday jirto laakiin qof ilaahay ka baqay ahaa oo diyaargaroobay markaasaa rabbi leeya hal mara saas jannada ha loo geliso saasaa loo gelina waa laga soo bixina markaasaa rabbi leeya haye addoonkayga dhibaata maku soo marto markaasuu le may oo halmaama halkii maroo la geliyo kadibna ku markaasaa mar kale keena naarta hal mar saas loo dilina laga soo bixina markaasaa ilaa leeya haye adduunka ma soo raaxaysa markaasuu le maya halka maruu ku halmaan raaxadi ha maadan raaxays soo maa haddana cadaabka cunaa lale ah, marka adduunyadu wax weyn ma ah, wax weyn ma ah wax kastoo ku soo mara haddaad cala dariiq ku socoto waxa weyan kayraad le waa liibaanta ah, adduunyo raaxo male raaxadeedu waa iimaanka iyo cibaadada inaad ku macaansato raaxadeed waa taasa raaxadeedu waa midaas raaxadeedu waa midaas ina cidam aljazaai abaalmarinta wanaagsan weynankeedu maca cidami lbalaa'i dhibaatada weynankeeda ayuu la jiraa wa in allaaha allah tacaalaa wuu sarreeyaahe idaa axaba markuu jeclaaba qowman qoom ibtalaahum ilaahay waa imtixaana ilaahay qoom markuu jeclaado ilaahay qoomkaas waa imtixaana mar hadduu jeclaado faman radiya qofkii raalli noqda falahu ridaa raalli ahaansha u sugnaaday ilahay raalligu ka noqona imtixaanka qofkii ku raalli noqda dhibaatada qofka ku raalli noqda marka dhibaato marka lagugu imtixaano inaad sabartaa waajibay kugu tahay inaad raalli noqotaana waa culummadu isku khilaafsay ma waajiba mase waa sunna waa cibaado weyn inaad raalli ku noqota dhibaatada oo ilaahii waman sakida dadka carooda dadaa carooda dadaa carooda marka dhibaatada ku dhacdo qaarna iyagoon carag ka muuqanay ka tagaan daacada weliba soomaalida waxay ku imtixaanayen salaada inay ka tagaan markay jiradaan qofka caqliga nadiifkaa leh oo cilmiga leh wuxuu keenaa markaad jirato daacada inaad sii badsato maxaa yaele waxaala dhacdaba qaabtimadaada inay noqotaba dad badan markay dhaawacmaan markay jiradaan marka salaada waa ka tegey waxaa lagu leeyahay labaatan maalmood ma tukan qofkaan isbitaalada haddaad tugto waad la yaabi ah, waad la yaabi qofkaan mada tukan war maa tukate sheekh warigama haydi leeya iska kayda subxaan allah war waaba xaaladda ugu khatarsaneedba oo la rabay inaad daacada aad u badido qaatumadaan inay noqotaaba dhici karteen qofka marka dhibku ka yimaado argagaxa ee carooda care allah ku dhacda waman sakida qofka carooda oo qadarka ilaahay ka carooda ilaahay markuu imtixaano falahu sukdu cara ayuu leeyay asakadu iyo asukdu labada waa sax asakadu cara ayuu leeyay asukdu xasanu tirmidi imaamu tirmidi ayaa taxsiiniyey xadiidka oo yidhi xadiidku waa xadiid xasan ah culummo badan oo kaleetana wayba saxiixiyeenba culummo oo suyuudi uu ka mid yahay markaa xadiid daabida weeye xadiidku fiihi fi lbaabi baabka masaa'ilu masalooyina ku sugan awla masalada ugu horaydaa tafsiiru aayati taqaabun aayaddii suuratu taqaabun ku jirtay tafsiirkeeda weeye waana soo marray waman yu'min billaahi yahdi qalba aلثaaniyatu masalada labaydaa ana haadaa kan haada halkaa lagu asabra calىa aqdaar waxyaalaha ilaahay soo qadaray in lagu sabro halkaasa lagu ishaara ana haada asabra calaa aqdaarillahi lagu ishaara in qadariyaalka ilaahay lagu sabro min aliimaani rumayntay ka mid tahay bilaahi allah loo rumeeyo rumaynta allah la rumeeyey ka mid tahy ahaaliatu mas'alada saddexayda adacnu durida fi nasabi la duro wey nasabkoo la duraa waa min akhlaaqi iljaahiliya waa min akhlaaqi lkufaar araabicatu mas'alada afrayda shiddatulwaciidi waa goodiga adeegiisa fii man qof loo goodiyey daraba garaacay alxuduuda dhabanada wa shaqa jeexay aljuyuuba jeebyaalka wa dacaa u yeertay bidacwa aljaahiliya goodiga loo goodiyana waa in nabi maxamed ka beri noqday oo uu yidhi laysa mina naga mid maaha waa goodi adag wey alkhaamisatu mas'alada shanayda calaamatu iraadat illaah allaah doonistiisa calaamada lagu garto weeye bicabdi addoonkiisa alkhayra uu la doonay addoonkiisa inuu ilaah khayr la doonay calaamada lagu garto weeye calaamadaas maxay tahay an yuajil allaahu lahu lcuquubata fi dunya waa inuu ilaahay adduunka ciqaab u soo dedejiyo an yuajil allaahu lahu lcuquubata fi dunya calaamada lagu gartaa waa middaas calaamada lagu gartaa waa middaas asaadisatu masalada lixayda calaamatu iraadat illaah allah doonistiisa calaamada lagu garto bicabdi addoonkiisa ashara dhib uu la doonay ilaahay shar iyo cadaab inuu la doonay maxay tahay calaamadaasuna an yuaaqira lahu lcuquubata fi laakhira inuu ciqaabka dib ugu dhigo aakhira ugu dhigo an yuaaqira lahu lcuquubata fi laakhira asaabicatu masalada toddobayda calaamatu xub illaah ilaahay jacaylkiisa calaamada lagu garto lilcabdi uu jecel waa maxay alibtilaa waa imtixaan waa inuu imtixaano waa inuu imtixaano wain allaha tacaala idaa axaba qowma ibtalaahum saasaan kusoo marnay ahaaminatu ahaaminatu masalada sideedayda taxriimu sakadi waa carada oo qadarka ilaahay loo caroodo in la xaaraamtiimeeyey maxaa yaele qofka u carooda ilaahay weyna caradiisaa ku dhacda ataasicatu masalada sagaalayda hawaabu ridaa raalli ahaanshaha oo qadarka ilaahay lagu raalli noqdo hawaabka iyo ajarka laga helaa wey hawaabu ridaa raalli ahaanshaha ajarka laga helaa bilbalaa imtixaanka lagu raalli noqdo maxaa yeelay hawaabka lagu sheegay waa maxee faman radiya falahu rida qofka raalli noqda wuxuu leeyahay raalli ahaansho ilaah raalli ka noqona <clears throat> baabuma haadaa midkaanu baabu maa shay baabkiis weeye jaa yimid firiya istususka baabkan wuxuu ka hadlaa istususka oo qofku cibaadadu alle ku caabudaya addoommada isku tuso xukunka ku yimid oo ah min annahyi wataxdiiri walwaciid in layska reebay in layskaga digay in layskugu goodiyey baabu maa haadaa midkaanu baabu bayaanin maa shay caddayn la caddaynayuu baabyaa jaaa yimid firiya istususka waxaa ku soo arooray oo min annahyi wataxdiiri walwaciid waa layska reebay istususka waa layskaga digay waana layskugu goodiyey qofka ku dhaca iyo wa qowlillaah allah qowlkiisa tacaala allah wuu sarreeyaahe ilaa uu inamaa wax kale maahan ana aniga basharun basharan basharkoo milkum idinkoo kala oo meesha nebigu nagala mid yahay waa halkee ilaa xagga fadiilada iyo iyo derajada ilaahay agtiisa nagala mid ma aha nabigu oo waa naga sarreeya meeshuu nagala mid yahay waxay tahay laysa lahu min alrububiyati walaa min aluluhiyati shay waa basharo rabbinimada oo wax abuurista wax maamulidda koonka maamulkiisa dhibka celintiisa dheefta keenidiisa ilaahnimada in la caabudo ah waxba kuma laha taasoo meeshu nagala midi ah, rabbinimada iyo ilaahnimada wax kuma leh waa halkaas meeshu nagala midi ee xagga fadiilada nagala mid ma aha ilaahay baa doortay waa afdal bashar waa basharko dhan kii u fadli badnaa dhankaas nagala mid ma ee meeshuu nagala mid yahay waa xagga rabbinimada inuusan waxba ku lahayn ousan asagu dhib eli karin dheef keeni karin waxba uusan abuurin wax dili karin wax noolay karin cibaadada uusan mudnayn taas weey qulle nabiga subanow innamaa wax kale maahan ana aniga basharun basharaan ahay basharkoo milukum idinkoo kala yuuxaa ilaya waa la ii waxyoodaa fiiri innamaa ana bashar intaas waxay caddaynaydaa nabigu inuusan asagu sifaadii rabbinimo iyo ilahnimo shaqo ku lahayn oo u addoon ilaahaya waxaad uga badbaadaydaa quluwiga iyo xadgudubka yuuxaa ilaygana waxay caddaynaydaa rabbi inuu doortay oo uu ka fadilay basharkii kale oo uu rasuul ilaahay yahay oo aysan banaanayn hoos in loo dhigaa hadii hoos loo dhigana lagu gaaloobay ah, hoos hadii loo dhigana lagu gaaloobay taasay caddaynaya waa miduu uga duwan yahay dadkan kale allah u wayooday yuuxaa ilaya waa lai waxyoodaa annamaa wax kale maahan ilaahukum midka ilaahay idin ah oo cibaadada mudan ilaahukum midka cibaadadiinna mudan oo xaq u leh inaad caabudaan ilaahun waa ilaah ilaaho waaxidun keligiisa faman kaana maxalushaahidku waa soo socda lama gaari faman kaana qof alla qofkii ahaada yarjuu mid ka baqaa liqaaca rabbi rabbigiis inuu la kulma aakhiro tago inuu rabbigiis la kulma qofkii ka baqa raja laba macnay ku timaado khawf iyo damac labada macno baa lagu fasira qofkii baqdin ay ku jirto ilaahay markuu hor tago qofkii ka baqay ama qofkii damac uga jira naxariista ilaahay markuu rabbi hor tago labada baa lagu fasira faman kaana qof alla qofkii ahaaday yarjuu mid rajaynaya damac uga jiro liqaa rabbi rabbigiis la kulankiisa oo aakhira naxariista ilaahay rajaynaa falyacmalha camal falo camalan camal camalkoo saalixan wanaagsan walaa yushrik camal saalixa laba shardiyuu leeyihi camal saalixa waa in nebi moxamed diintii uu la yimid uu waafaqsan yahay sala allahu calay wasalam waana in ilaahay loo kali yeelo camal saalixaha camal falo walaa yushrik yuusan la wadaajin bicibaadati rabbii rabbigiis caabudidiisa uu caabudayo axadan qofna yuu la wadaajin axad waa nakira fii siyaaqi nahyi waa nakira fii siyaaqi nahyi tacum cidna yuu la wadaajin malag yuu la wadaajin nabi yuu la wadaajin weli yuu la wadaajin qayrkoodna yuusan la wadaajin ee ilaahay cibaadada ha u kala yeelo shirki oo dhan ha ka tago shirkigaas waxaa soo gelaa kii akbarka ahaa oo qofka diinta ka saaraya milada waxa soo gelaya kii kaas ka yaraa asqarka ahaa oo aan milada ka wada saaray shirkiga abarkaa qofka milada diinta islaamka o dhan u ka saara haduu ku dhinto asagoon ka tooba keenin dhan waa bura camalkiisoo dhan waa bura naartana waa ku waara saddexdaas sifu laakiin shirkiga asqarkaa qofka milada kama saaro diinta kama wada saaro laakiin waa dembi qatar ciqaab iyo cadaab alle lagu muto tan kalena haduu xataa ku dhinto acmaashiisii saalixaad wada burime ma wada buraydo ee camalkii uu ku dhex jirayaa bura tan kaleetana qofku hadduu ku dhinto naarta kuma waaro laakiin ciqaab waa mudayn marka dhammaan shirki ha weynaado ha yaraadeen yuusan qofku ilaahay u shariig yeelin shirkigii marka waxaa ka mid ah kii asqarka istususka ahaa oo qofku cibaadada u sameeyo dadku ha ku ammaanen ama ha ku maqleen can abi hurayrata abi hurayra waxaa laga wariya marfuucan caliya nabiga mid oo kor yeelay qaala allahu tacaala ilah wuxuu yidhi waa xadiiulqudsi xadiiulqudsiga lafdigiisa allah ku dhawaaqay macnahiisana waa waxyi iyaguna oo allah xugmiyey xadiiulqudsi weeye qaala allahu tacaala ilah wuxuu yidhi ana aniga aqna shurakaa-i inta wax wadaagta kamu deeqtoonaasha badanaana cani shirki wadaaggan ka deeqtoona inaan cid kale wax la wadaaga inta wax la iigu daro waa ka deertoona qaniyanka ah waxaa ogolaada inuu cid kale wax la yeesho wax la wadaago axad baahan haddaad marka cibaado samaydo ilaahay janno uga rabto dadkana inay kugu ammaanaan aad rabto ilaahay iyo dadkaad iskugu darto ilaah qani weeye uma baahna cibaado maadaama uu qani yahay ma dhici karto inuu kaa abaalmariyo midaas aad dadka ugu darto ma u sababtoo ah cibaadada khaaliska xataa ilahay uma baahno midda shirkigu ku jiran uma baahno isagu waa qani wax wax u siyaadina male mar hadduu qani yahay haddaad ilaahay cibaadada u kali yeesho wuu kuu naxariisano waa kaa ajar haddaad cid kale isku tusaydo isku maqashiidana waad kasaarta ilahayna kaa abaalmarino ee waad ku kasaarayda cibaadadaas oo ajar ka heli ana aniga aqna shurakaa'i inta wax wadaagta kanu deeqtoonaasho badanana can shirki wadaagan ka deeqtoona man camila qof alla qofkii camal fala camalan camal camalkaasoo ashraka uu la wadaajiyey macii aniga la jirkayga fiihi camalka kayrii aniga qayrkay aniga cid aan ahaynoo camalka iigu dara oo isku tusaa isku maqashinaa ilaa wuxuu yidhi taraktuhu camalkaas waa ka tegey taraktuhu waxaad u celidaa camalan camalka u celi camalkaas waan ka tegin waa shirka wadaaggiisana waa ka teg inaan la wadaago cid kale waa ka teg rawaahu muslim xadiiska wariye وعن أبي سعيد مرفوعا أبي سعيد وحلق ولي مرفوعا حال النبي أكر يلي حديثك مرفوعا حال لو كر يلي النبي حديثك مرفوعا حال حديثك النبي الله كر يلي نبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم ميانا إن كجور رمين بما شيء shaygaasoo huwa akhwafu loogu cabsi badan yahay calaykum korkiinna cinda aniga agteyda shayga aan idinkaga baqayo oo intaan idinkaga baqayo ugu daran ma idiin sheega shayga ugu qatarsan oo aan idinkaga baqayo alaa ukhbirukum miyaanan idiin sheegayn bimaa shay shaygaasoo huwa shaygu akhwafu loogu cabsi badan yahay calaykum korkiinna cindi aniga agtayda min almasiixi dajaal dajaajkii beenta badnaayo ishana ah laga looga cabsi badan yahy xataa masiix dajaaj waad ogsoontihiin masiixi dajaal wax la sharcig lama ah nabi ilaahay soo diray ma jiro ilaa ummaddiisa waa uga digo nabi kasta oo ilaahay soo diray masiixi dajaal ummadda waa uga digi jiro wax lamida lama ah rabbinimuu sheegana imtixaannuna wata dad meel iska joogo muslimnimo sheeganay imaana markaasuu leeya rumeeye kaasaan rumaynayn lahayn rabbigan iya markaasuu leeya cirkow roob soo daabi markaasaa roobku soo daadana markaasuu leeya dhulkow dooga soo saar la sugi maye markaasu isla markiiba doog noqona w waa ka tegaa qolo kalu tagi wuxuu leeya haye way kan rabbiana kaasay ma tihid in labaad markaasuu leeya cirkow dhibic ha siinin abaar noqon markaasu abaar noqon adhul imtixaankaas ilaah ugu talagal wax lagu kala saaro lagu dadka marka gaalka nuucaasa wax kasii darana jiru nabigu leeya sal la oo idinkaga cabsi badana macnaha waa maxay waa istususka cibaadadaada inaad cid isku tusto ilaahay aan ahay taasaa uka dar oo ka shar badan waa mid qof ka badbaada uu yaryahay cidda ka badbaadaana liibaan qaaluu saxaabi waxay dhahdeen balaa inaadan noo sheegin iska daaya noo sheeg ya rasuul allah wax masiixi dajaal ka shar badan oo aad nooga cabsi badan tahay rasuulka allow noo shee in naloo sheegaan u baahan nahay qaala wuxuu yidhi ashirku lkhafiyu waa gaalnimada qarsoon shirkiga qarsoon wey muxuu yahay waa istus qofkii ilaah caabud isleeyahy dadkiina waa istusaa ku maqleen yaquumu rajulu qofku waa istaagaa fiiriya yusalli xaal uu tukanaa fa yusayiru waa qurxinaa salaatahu salaadiisa muxuu u qurxinaa limaa shay dartiis yaraa uu arkaa oo min nadari rajulin qof fiiradiisa qofaa kuu jeedusa markaasuu leeya qurxi salaad waa taasaa shirkiga taasaa ka mid a ah shirkiga khafiga riyaaa la yidhahda riyaaga min aru'yatiya laga keenay ilaa qofaa ku arkaa isleedahay sumcaduna waa la mid sumcada ismaqashiin ayaduna waxay tahay waa waxyaalaha la maqlaayo sida qofkii qur-aanu akrina markaasuu is leeyahay dadku codkaaga ha u bogeyno ha la yaabeen ha yidhahdeen qur-aan akri oga dadu wacdina markaasuu waxa weeyaan wuxuu is leeyahy dadku ha cajaa'iba ha is yidhahdeen waa dad wacdi oga cilmiyuu akrinaa markaasuu is leeyahay dadku ha u bogeyno ha yidhaahdeen war wax sheega oga diin akri oga waa kaasa ismaqashintu saas darteeda naarta dadka lagu horiya saddexda qofoo ugu horayda riyaagaasaa galay waa dad muslimnimo sheeganayay oo ilaah inay caabudayaan isku haystay kaliya camalkoodii waxaa baabi'iyey istusus iyo ismaqashiin saddexda ugu daran yaa waaye waa qof ah kitaabka alle akrinayey qur-aanka akrinayey markaasaa rabbi leeyahay addoonkaygiina nimcadaan ku siiyey oo diinka ku baray xaad ku qaban markaasuu ilaahay waa akhriji dartaana u akri wuxuu hi ee dadku inay ku ammaanaan aad u ee gal naar lagu horina markaasuu imaana mujaahidkii siduu hubka u sitoo gaalka ula dhacaya lagu dilay laakiin istususaa galay markaasaa ilaah leeya haye addoonkaydiiyo maxaad ku qabatay nin calanku siiyey markaasuu leeya rabbiyo waan dagaalamay diinkaaga ilaa la idilay adiga dartaa markaasaa rabbi kadaab uma aadan dagaalamin aniga dartay iyo diintu inay kor noqoto ee waxaad u dagaalantay in lagu yidhaahdo waa jeri ha kunka dhabaha ugama leh waana lagu yiri abaalkaaga waa qaadatay gal kan saddexaadna waa qof sadaqa badna ilaahay maal siiyey ilaahay waa ugu abaal sheegan maalkan ku siiyey nimcadii xaad ku qabatu leeyahy markaasuu leeyahay dariiq aad raalli ka tahay ma jiro ilaa waa ku baxi masjid ha la dhiso dugsi qur-aan ha la dhiso xarun cilmiga lagu barto ha la dhiso kutubo cilmiga ha la gado diinka alle ha loogu jihaado dariiq aad raalli ka tahay oonan ku bixin lama arko adiga dartaa markaas leeyahay kadaab dartay uma bixin waa bixda laakiin ilahay dartiis maayo waxaad u bixday hal wilaada deeq badana sadaqo badana waana lagu yii abaalmarintaadi qaadatay gal naarta wax ka qatarsan marka dan ma jiro wax ka qatarsan oo qofka looga cabsi badan yahay ma jiro ma jiro rawaahu axmeda xadiidka wariyey waana xadiis xasana xadiidka waa xadiis xasana wuxuu shaarixu soo guuriyey ibnu rajab alxambali hadal qiimo badan uu xadiidka ugu horeey inama acmaalu biniyaad hadal ku yiilay halkan kusoo rara waxay tahay istususku waa nuucyaal kan ugu horeeya wuxuu yahay qofka camalka marka uu samaynayaba dadu isku susa dhan kale kama sida munaafiqiintii oo kale waidaa qaamuu ilaa salaati qaamuu kusaala yuraa'uuna annaasa walaa yadkuruuna allaha ilaa qaliila taas marka wuxuu yidhi ma dhici karto qof muumin ah ilaahayba rumaysan inuu ka soo fulo salaad iyo siyaam inuu salaad tukado waajib ah salaad waajib ah amase soon waajib ah uu soomo asagoon dan kale kala hayna dadka isku tusaa ma dhici karto waa munaafiq qalbiga gaalka ah dadka saas ay ka suurtooda laakiin cibaadooyinka nacfigoodu gudbo sida sadaqada iyo cibaadooyinka daahirka sida xajka qofkii oon gaar ahayn waxaa dhici karta shaydaanku inuu arrintaas ku bido oo uu sadaqadii bixiyo sekadaheed asagoo dadka isku tusa way dhici karta way dhici karta asagii oon gaal ahayn shaydaan inuu ku rido waa dhici karta oo musiibo un ku dhacday ay taas waa mid taas marka qofkii ku dhace haddee camalkaba sadaqadaanba u bixiyey dadku ha ku arkeen inaysan ansaxaynin khilaaf male khilaaf male tan labaad waxay tahay camaluu qofkuu samaynaa ilaah dartiisu u samaynaa ilaah dartiisu u samaynaa kadibaa qalbiga waxaa gelaya istusus maalan cidna arki mayn qur-aanu akrinaya dadaa arkay markaasuu sii qurxiyey asagoo isle codkaaga ha yaabo oo ha amaan salaaduu tukanayay awal sidii u tukanaya daduu arkay kadib yimid markaasuu salaaddii bedelay isleey dadku salaadaada ha u arkeen salaad qurux badan midaas marka qalbiga shaydaanku uga rido istususka hadduu isla markii iska difaaco ee uu ilaahay u qaliso camalkiisa u badbaadaya bitifaaq kan saddexaad qofkaanu salaaduu tukanayey si uu tukanayay salaadii ilaah dartiisuna u tukanaya daduu isku tusay xoogaa qurxinuhu ku daray si dadku u ammaanaan mana iska difaacin ilaa salaadii dhammaatay khilaafaa ku jira culamada gabal waxay leeyihiin asarkii in laga abaalmaryaa dhacdo gabalna waxay leeyihin maya waa la kala qaadi cibaado asalkeeda bilowga iyo dhammaadku isku xihan yihiin iyo midaysan isku xirnayn cibaadada bilowga iyo dhammaadku isku xihan yihiin salaada iyo soonkaa ka mida ilaada awelka iyo caaqibka isku xirnayn sadaqada kamida mida boqolkun haddaad rabta inaad sadaqaydo oo konton ilaah dartiis aad uga baxday kontonkii kaleloo dhiibaya markaa shaydaanku kugu riday istusu kontonka hore uga ansaxay kontonka dambaa khilaafku ka jira ah. laakiin salaada awelkii aaqibka way isku xirany saas darteeda way isku khilaafeen hadduu asal ilaah u tukanay laakiin dadka dartood u qurxiyey qaar waxay leeyihiin qurxintaasaa gurayda ee asalku ansaxa qaarna waxay leeyiin maya waa wada guraysa waa wada burayda marka waa arrin nasiib daraa ah oo la rabo qofku dhibaatada ugu weyn ee uu ka cabsada inay noqoto isus waxa ugu weyne qalbigiisa uu ka doondoonaana ay noqoto ikhlaas fiihi fi lbaabi baabka masaa'ilu masalooyina ku sugan alulaa masalada ugu horaydaa tafsiiru aayat اlkaafi aayaddii suurat lkaafi tafsiirkeeda weeye qul inamaa ana basharu milukum yuuxaa ilaya inamaa ilaahukum ilaahun waaxid ahaaniyatu masalada labaydaa haada alamru waa arrinka arinka alcadiimu weynanka badan arinkaasoo fii radilcamali camalka la ridintiisa ku sugnaaday camalka camalka asaalixi oo saalixa idaa dakala hadduu galo shayun shay shaygoo liqayrilahi laqay ku sugnaaday waa riya waa rin qatar ah qof walba waa inuu ka cabsado aaliatu masalada saddexayda dikru sababi waa sababkii naloo sheegay sababka almuujibi waajibina lidaalika in la ridiyo oo shirkigu galay waa maxay sababku wahuwa sababkuna kamaalu اlhinaa waa qaninimada kaamil ahaanshadeed ilahay baa qani ah oon u baahnayn marka cid wax la yeelo yeelima ilaahay nusqooyinka gabale ka maqanta wahuwa kamaalu اlhinaa wahuwa sababku kamaalu اlhinaa waa qaninimada ilaahay siday kaamilka u tahay araabicatu masalada afrayda anna min alasbaabi asbaabaha waxaa ka mid ah annahu ilaah tacaala waa sarreeyaahe khayru shurakaa inta wax wadaagta kan u khayr badan marka yeeli mayo cid inuu wax la yeesho alkhamisatu masalada shanayda khawfu nabiyi waa nabiga sal اllahu calayh wasalam cabsashada uu u cabsaday calaa asxaabi asxaabtiisa min ahriya istus oo ah khayru umma ummadda kuwii u khayrka badnaa u fadliga badnaa u cilmiga badnaa u taqwada badnaa u ikhlaaska badnaa uu nabigu leey waa inin cabsada maxaad u malaynayda bal dadka kale oo anagoo kalea maxaad u malaynayda laan ilaahay badbaadin kataran ku sugan haddaan allahna badbaadin ataraan ku sugana asaadisatu masalada lixaydaa annahu nabigu fasara waa fasiray daalika riyaan isususkii nabigaa fasiray bian yusalliya almaru wuxuu ku fasiray bian yusalliya almaru qofku inuu tukado lilaahi allah laakiin yusayinuhaa waa qurxinaa salaada limaa shay dartiis yaraa uu arkaa oo min nadari rajulin qof ah ilay isaga soo fiiraa qof soo fiiraayo arka u wallahu subxaana wa tacala aclam sala allahu waslama wbaarak calaa nabiyina muxamed